bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma wafiqna lima tuxiba watardaa wabacd ayuha alxiba runta markaynu sheegno sheekhna ma yihi daacina ma yihi caamadan marmar wacdiya ama wuxu tilmaama waxaan rabo inaan wax ka idhaahdaa waxa weeyaan maadaama macad caaliya ka baxaysaan wakhti badan ku soo bixiseen waxbarasho waxyaabaha idin sugayeen wax ka mida ah inaan tilmaamo waxaan cumuuman runtii wax ka odhan doonaa taariikhi dacwa marka aan tilmaamayo taariikhi dacwa waa qisadii dhex martay bayn alxaqi waalbaatil ama asiraac bayn alxaqi waalbaatil ee soo mara kownka kan waa juhuuddii iyo tamartii iyo wixii ay bixiyeen rusushii iyo ambiyadii iyo ducaaddii iyo muslixiintii waa waran laga warramayo taariikh inxiraafaat اlbashariya aadanaha iyo qalqaloociisuu soo maray yacnii shalay lama dhalanin dunida tan ilaa nebi aadan bay soo jirtay hadda waxaad mooddaa wax cusuboo badani kuma soo kordhaan taariikhda wax ka sheegeeda waxaan uga jeednaa inaynu muujinno almalaamix alasiila lidacwa alislaamiya wa asaaliibha alcamaliya inaynu kaloo muujinno waa daraaso lagu sameeyo shakhsiyaat اrusul iyo التaxadiyaat wاlazamaati amaami الdacwa ambiyadii iyo saalixiintii iyo challenjeskii dhibaatooyinkii ka hor yimi markay xaqa faafinayeen waa daraaso la samaynayo oo lagaga warramayo aadanaha iyo inxiraafaati اlkubra fii taariikhihi wakhtigii dheeraayee bini aadamku soo maray iyo inxiraafaadka waaweyn ee uu galay iyo sidii loo islaaxiyey amase loo hagaajiyey idan taariikhda dadkii muslixiinta ahaa iyo saalixiintii iyo ambiyadii iyo dadkii suubanaa iyo sidii ay wax u qabteen iyo bini aadamka iyo dhulku ka weecday iyo sidii loo islaaxiyey waxay inoo ifinaysaa waxa aynu rabno inaynu qabanno iyo meesha aynu u soconno marka taariikhu dacwa laga warramayo mushkilad baa ka jirta kutubu taariikh aadanaha kutubu taariikhda uu qoro inta ugu badan leh waa ataariikh الsiyaasi wasulطa أyi kitaab taarikh ka warramaya gaal iyo muslimo qoray markaad soo qaado waa dowlad baa dhacday dowlad baa dhisantay dagaal baa la galay janan hebel baa hogaaminayey taariikhda aadanuhu inta badan u qoraa markaa waa taariikhi siyaasi ama taariikhi sulta laakiin marka dacwada laga warramayo ma aha taariikh fatxi اlbuldaan waa taariikh fatxi اlquluub aadanaha qalbigiisa sidii loo furtay iyo dadkii hogaamiyey ee furtay qalbiga bini aadamka ee wax u hagay idan waa taarikh ka gadisan inta badan kutubu taarikha ku aragtaan kutubi taarikh alislaami xataa ka kaalay kuwa gaaleeto kutubi taarikh alislaami inoogu waaweyn haddaad soo qaado inta ugu badan leh waxaa laga warramayaa addawla alumawiya addawla alcabaasiya addawla alcuhmaaniya mamaaligtii saljuuqiyiintii waa haluma duwalkaasi iyo siday u dhaceen iyo siday u kaceen iyo siday u hoobteen waxaa laga warramaya almacaarik اlkubraa fi taarikhi اlbashariya dagaaladii waaweynee ee dunida soo maray xataa haddaynu cahdigii islaamigaa soo qabanno wixii dagaal weyn dhacay ee taarikhda isbeddel ku sameeyey dagaallada iyo goobahay ka dhaceen iyo raggii hogaaminayay iyo wuxuu ku saabsan laakiin marka aad tidhaahdo ka waran taariikhu ducaat waxaasoo dhan wuu ka gedisan yahay ciidamadu dhul bay furtaan laakiin dadka qulubtooda yaa furtaa ciidanku dhul buu qabsan dhulka dad baa degan diimay haysteen mabaadi' bay haysteen dhaqamay haysteen milatareli bay u jabeen laakiin maxaa keenay inay dadkii muslimiin noqdaan weliba ataariikh alislaami lama hayo ijraa'aad caskariya ama siyaasiya oo aadanaha lagu qasbay inuu diin islaam qaataa taarikhda laguma hayo taarikhda kale waa la hayaa maxaa kamid taftiish iyo meelo badan oo diima laysku qasbay way jiraan ama taarikhilislaami kuma jiro dad diima lagu qasbay iyo ijraa'aad loo sameeyey dadka in diima lagu qasbo walidaalika waxaa jira baynu leenahay markaa taariikh aad u ballaadhan taariikhdaas xaggee loogu noqdaa maraajicdeedu waa xaggee almarjic اlasli fi hada الtaariikh waa kitaab اllahi subxaanaه wa tacaala qur'aanku waa awhaq waa buugga authenticationkiisu uu ugu saxsan yahay ee taariikhdii ugu hagaagsanayd ee aadanaha soo dhex marta dadkiisii muslixiinta ahaa iyo dadkiisii ka warrama waa min bacdi axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxday labadaa masder haddaad soo dhaafto istidhaahda masaadirta kale kaalay cidhiidhi baad gelaysaa waayo ducaaddii iyo muslixiintii iyo meelaha cidda ka warrama kutuba taariikhi ilcaam inta badan inaad ka helin baa laga yaaba ama wafiyaadkooda inaad ka hesho kutubu taarikh inta badan waxay u qoran yihiin sanad walba iyo wixii dhacay taariikhu dee macnaheeduba waxa weeyaan in eh, sanadka la calaamadiyo sanadkii lix boqol iyo intaa waxaasaa dhacay lix boqol iyo dhacay waxaa laga yaabaa kutubtaa inaad inta badan ku aragto un sanadkaa dhintay sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo la tilmaamo ibnu kaiir markaad furto ama tabari furtid ama maxaa la yidhaahdaa ibn alaiir furtid ama kuwaasi furtid bacd اlkutub baad helaysaa iyagu taraajimta iyo siyarka iyo manaaqibta ka warama maala siyar aclaami nubala oo safwati safwa oo kale kutubu taraajum dhammaanteed taraajum asaxaaba marka laga warramayo taraajum الtaabiciin kuwaasi kutubu siyarka nooca u warrama iyo manaaqibka kutubta ka warrama kuwa waxaad helaysaa waxoogaa ka gadisan ka kale laakiin dadku inta badan kuwa ihtimaam kuma siiyo dadka raba kutubu طabaqaat baa ka mid ah طabaqaat اlmuxadisiin طabaqaat الshaaficiya طabaqaat اlfuqahaa kutubu طabaqaatna iyana mararka qaarkood markay cahdi ka warramayaan dadkii noolaa culammadii muslixiintii isbedelladay sameeyeen taariikhahoodii baa laga yaabaa inaad hesho weliba inta ugu badan leh rumuustoodaa laga warramaa yacni waad arki imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed ibnu xambal imaamu albukhaariyi imaamu a'imada waaweyn waa laga yaabaa inaad hesho kutub badan oo ka warranta laakiin ducadda kuwa way ka badan yihiin bale waxaynu tilmaami doonaa taariikhaha dunida meele isbeddelay oo exactly aanu badnayn dadka loo haya isbeddelkaasi sameeyey markaynu taariikh ka waranno tii hore marjaca rasmigii waa kitaabka alle subxaana wa tacaala inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuux wاlnabiyiina min bacdih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما iyo nusuusta badanee qur-aan ka warramaysa ilahay wuxuu leeyay nebiyullaahi moxamed waanu kuu soo waxyoonnay si aannu ugu soo waxyoonnay nuux iyo nebiyadii kale ka dambeeyey dabeetana gruub ka midaa ah ilaahay tilmaamay kadib baa la yidhi wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsusum calayk rasuulka qayb aanu kaaga qisoonnay kuu sheegnay iyo qaybo aanan kuu sheegin nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam taarikhdaasi markuu ka warramayo wuxuu leeyahy maali wamahalu اlanbiyaa'i min qabli kamahali rajulin banaa bunyaanan faaxsanahu waajmalah ilaa mowdica labinah min zaawiyatin min zawaayaah fajacala الnaasu yطuufuuna bih وyacjabuuna lah وyaquuluuna hallaa wudicat hadihi اllabina qaala faأna اllabina وأna khaatamu الnabiyiin xadiiskii saxiixaynka ku yaalay abu hurayra warinayo wuxuu nabigu leeyahy aniga iyo ambiyadii hore taarikhlambiya marka laysku kaayo daro waxay la mid tahay buu yidhi guri la dhisay oo la qurxiyey oo si fiican loo dhisay oo uu ka maqan yahay hal buluketi hal jaajuur guriga kale uu dhisan yihi ixdaa zawaayaah baa waxaa ka maqan maxay labina waaxida dabeetana dadku waxay leeyihin gurigani si fiican buu u dhisan yihi ma xabadda tanna lagu awdo guriga quruxdiisu ha soo baxdee anigaa ah buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labnadii u dambaysay meesha tan lagu awday wa khaatamu nebiyiin nebiyadan u dambeeya idan taariikhda aadanahee inxiraafaadka iyo saxista haddaad u baahan tahay ta ugu fiicani waa taa uu nebi moxamed tilmaamo u leeya aniga ah ugu dambeeyey ee meesha la dhigay wmin bacdi nebiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu tilmaamayaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas nebi maxamed gadaashii ambiyadu intii ka horraysay way isdaba socoteen laakiin ambiyada hore sifaadkay lahaayeen baa waxaa ka mid ahaa qutur muxadada baa loo soo dirayay nebi walba goob go'an ayaa loo soo dirayay ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi isaga waxaa loo soo diray maxay adduunka oo dhan oo isagoo maka jooga oo maka ay cidhiidhi ku tahay oo saxaabadiisii la garaacayo ayay ku soo degtay in la yidhaahdo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ma kaana cindahu shay ma kuu weli taagan yahay haddana ilaahay wuxuu u tilmaamaya inuu yahay lilcaalamiina nadiir inuu yahay yaa adduunka inta kala gaadhsiinaya waxaynu naqaanaa nebi moxamed intuu gaadhay calayhi salaatu wasalaam in tirsan buu tegay nebigu caalamkao dhanna waa loo soo diray caalamka kale marka ayaa xilkiisa qaadaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar haddaba taariikhda haddaynu isdhaahno wax kooban ka tilmaama waxaynu ognay rususha iyo risaalaadku wax way wadaageen dhammaantood taa macnaheedu waxa weeyaan inxiraaf kasta oo bashariya oo dhaca waxay rusushu wadaageen way sixi kartaa sharaca lakum min addiini ma waصى bihi nuuxا wاladii أwxaynaa ilayka wma waصaynaa bihi إbraahiima وmuusى وciisى an aqiimu الdiina wla tتafaraquu fiih kabura calى اlmuشhrikiina ma tadcuuهum ilayh allahu yجtabi ilayhi man yashaaء وyahdi ilayhi man yuniib walaqad bacثna fi kuli أmaة rasuula an اcbuduu اllaha واjtanibuu الطaaغuut faminhm man hada اllah وminهm man xaqat عalayhi الضalaalة fasiruu fi اlarضi faاnduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin idan ambiyadoo dhan rusushoo dhammi inay wax keliya wadaageen buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam walidaalika buu xadiidkiisa saxiixa wuxuu ku tilmaamayey inay ambiyadu la mid yihiin qoyskii kalaba ha ahaa hooyooyinkuna kala nooc ahaayeen aabbahan quudhana wadaagayeen ambiyadu la mid yihiin macnaheedu yahay caqaa'idda iyo waxa rasmigae qulubta bini aadamka fura ambiyadoo dhan qudha loo soo dhibay caqaa'iddu isma nasakda markaa isma beddesho caqiidadii nebi nuux loo soo dhiibi umbaa nebi moxamed loo soo dhiibay ilaahay in la rumeeyo rususha la rumeeyo aakhira la rumeeyo alqada walqadar la rumeeyo malaa'ig isma bedesho wixii laga rabay bini aadamku inuu rabbigiiyo keliya caabudo ku xidhmo wixii kale inuu ka tago idan caqaa'iddu baabi naskhiga kuma jiraan caqaa'idda iyo taariikhda iyo usuul iyo baabi naskhiba ma galo walidaalik waxay culammadu tilmaamaan nuux maalan bay yidhahdaan ba awalu rusul ahaa waa rasuulka qudha ilaahay muddadiisa inoo sheegay uu dacwada waday ambiyada kale qur-aanku kama warramin laakiin nebi nuux isaga waxaa la sheegay muddatu dacwati wuxuu yeedhayay maxay alfa caamin alfa sana ilaa khamsiina caama sagaal boqol iyo konton sannadood baa la yidhi ayuu isagu warkiisa waday waxaa lagu sheegay ululcasmi min arusul inuu ka mid yahay qur-aanku saddex iyo afartan jeer baa magaca nebi nuux ku soo noqday sagaal iyo labaatan suuradood baa ilaahay kaga warramaya suurad ka mida qur-aanka ayaa isaga magaciisa suuratu nuux la yidhaahdaa ambiyada ugu badana qur-aanku ka warramuu ka mid waxaa ka mid ah ambiyada ugu badana qur-aanku ka warramay maxay nebiyulaahi muusa nebi muuse waa nebiga ugu badanee qur-aanku sheegayba boqol iyo lix iyo soddon jeer buu sheegay boqol iyo lix iyo soddon jeer ayaa magaca nebi muuse ku soo noqday qisadiisu afar iyo soddon suuradood oo qur-aanay ku taallaa oo nebi muuse ilaahay subxaana wa tacaala kaga warramayo waxaa la tilmaamaa dee qisada nebi muuse iyo reer banu israa'iil siba reer banu israa'iil qur-aanka ilaahay maru ka warramay fii suurati albaqara maala aayaadka ugu horeeya waxaa lagaga warramayaa ahluliimaanka aayaadka ku xiga ahlu kufriga aayaadka ku xiga munaafiqiinta guud ahaan markii la tilmaamay ayaa taarikh albashariya la tilmaamay aadam iyo qisadiisii baa ilaahay ka warramay kadibna reer banu israa'iil iyo qisadiisa laga warramay waxay dhahaan suurat albaqara boqol iyo lix iyo siddeetan boqol iyo toban aayadood baa yuhuud ka warramaya oo ah wakhtiyadeedii kala gedisnaaya ay soo mareen taariikh aad u ballaadhan baa ilaahay subxaana wa tacaala ka sheegaya waxaasoo dhammi waa taariikhi dacwa waa ambiyo rusul saalixiin iyo aadana loo soo diray iyo aadanuhu warkay keeneen iyo inxiraafaadkii ka dhacay iyo sidii loo saxayey qur-aanka waxaa kaloo ku yaalla qisas aan qisaskii ambiyada ahayn iyo rususha oo iyana dacwo ka warramaya maalan qisadii asxaab alkhduud ee suurat ulburuuj ay ka warramaysay waa qiso ka warramaysa inan yar oo loo bandhigay laba dacwadood oo iska soo horjeeda qof kaamil xorriyatii haysta laakiin dhanna nin aqoon-yahanoo ilaahay rumaysan wax ku akhrinayo dhanna habaarqabo sixirka khabiir ku ahi uu ku akhrinayo laba dacwo ay ku socoto iyo akhiiran hadday xoriyaddu dhab tahay xaqaa guulaystaa xaqu weligii xoriyadda kuma khasaaro inuu wiilkii islaamnimada raacay dabeetana karaamaad ka muuqdeen qisada wada taqaaneen kadibna magaalo dhan uu islaamiyey kadibna daaqi uu ka hor yimi kadibna dadkii inta godod loo qoday oo dab lagu shiday dadkii oo dhan la gubay magaalada gebigeediiba waxaa ka mid a ah qisasku qur-aanku ka warramayo ducaadda ah ee aan dacwo uu sameeyo qura laynoo sheegaan wax kale laynoogaga warramin maalan qisatu yaasiin suuratu yaasiin ilaahay wuxuu ka warramay rasuul meel loo diray oo la beeniyey oo mid kale laga daba diray oo saddex rasuul iska daba tagtay meel saddex rasuul iska daba tagtay oo la diiday ilaahay wuxuu ka warramay nimaan isagu rasuul la ahayn oo isxilqaamay oo waajibu dacwa gudanaya oo goobta laysku hayay xataa aan joogin wa jaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa baa ilaah yidhi magaalada dacalkeeda ayaa ninka yimi ordaya sifatu rujuula qur inta badan sifatu rujuula ragga raggaabuu isticmaalaa labka maaha raganimada iyo labnimada waa kala laba <laughs> inaad lab tahay waa masala <laughs> inaad raganimo leedahayna qur-aanku inta badan rijaalun laa tulhiihim tijaaratun alaa rijaalun rijaalun markuu qur-aanku tilmaamo inta badan rijaalka uu sheegaa sifatu rujuula dadle baa ilaahay ka warrabaa kan ilaahay markuu ka warramaya waxaa la yidhi waa rajul marka hore magacii laynooma sheegin laakiin sifaat rujuula wataa la sheegay waxaa kaloo la tilmaamay maxay inuu ka yimi maxay aqsa almadiina halkii laysku hayey ma joogin waa nin warku gaadhay uun rusul xaq sheegaysa in la diiday waxaa laynoo sheegay sifaduu ku yimi isagoo caajisaysan ma imanin yascaa baa la yidhi isagoo rooraya buu yimi ismu odhannin war saddex nebi baa la diiday saddex rasuul baa la diiday adugu xagaad ku socotaa ila saddex baa la diidaa ilaahay tilmaamaya saddex baa la diiday ismuu odhanine wuxuu is yidhi adiguna xaqa sheeg dabeetana wuxuu ku yidhi dadkii ittabicuu almursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun rususha raaca waxaad raacdaan cid aan waxba idinka rabin ee khayr idinku yeedhaysoo hanuunsan markaas weliba wuxuu sheegtay markii dambe wamaa lilaacbud inuu isagu ilaahay rumeeyey oo xaqa raacay oo kan mufasiriinta waxay tilmaameen in isagiina la dilay haddana isagoo dhintay baa ilaahay ka warramay siduu weli dadka inuu diin gaadhsiiyo uga fakarayay aakhare ninka ku maqan baa ilaahay warkiisa dib inoogu soo celiyey ilaahay wuxuu leeyahy ninkii dhintay baa wuxuu leeyahy yaa layta qowmi yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin yaa layta alla jeclaan lahaayee buu leeyahy in tolkay og yahay tolkay inuu ogaan lahaa jeclaan lahaaye sida rabbi dembigayga u dhaafay ee ilaahay ii karaameeyey qiila dkhuli iljanna qaala yaa layta qawmi jannada gal baa la yidhah markaasuu wuxuu ka fakerayaa weli dadku diinla'aanta kaga yimi idan qisadu maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa ahlu dacwa inay yihiin dad xil isa saaray waxay tilmaamaysaa qofku inuu dacwo gudan karo mahma kaanat الduruuf waxay tilmaamaysaa qofku kelimadda xaqaa inuu sheegi karo xataa kuwa ka waaweyn oo kaa cilmi badan ha laba beeniye waxay sheegaysaa inaanay shardi u ahayn ninku inuu caalim weyn yahay inaad soo dhan culammadaa wax sheegtay adigaba waxbaa lagaa rabaa meel rusuli joogtu ninkani ka warramayaa qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabu sabt iyo wixii kala qabsaday iyo qoladii waxwaaninaysay iyo qoladii ka aamustay qoladii ka aamustay qur-aankuna uu ka aamustay ilaa haddaa culammadu ku muransan yihiin ma xagga badbaadaday raaceen mise xagga halaagay raaceen baa laysku hayaa ilaahay wuxuu kaloo tilmaamay qoladaasi iyo cilalkay sheegteen iyo say dacwada u faafinayeen waxaa qur-aanku ka warramayaa maalan qisaska fii suurati alkahf nin beer loo nin waaninayo oo kan beerta leh uu yahay inkaar qabe oo muxaawara ay dhex socoto xiwaar uu dhex socdo nin ilaahay diidan iyo nin maskiinoo le warhooy rabbigaa rumee ilaahay wuu soo naqlay magacyadooda laynooma sheegin meeshay deganaayeen iyo halkay joogeen iyo waxaasi muhim maaha marka taarikhda ka warramaa inta badan makaanka iyo zamanka iyo magacyada iyo meelahaas waa aad u ictimaadaa qur-aanku kuwa aad uma ictimaado qur-aanku wuxuu aad u ictimaadaa mowdic alcibra meesha faa'iidadu ku jirto saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ka warramayaa fitya aamanuu birabbihim oo diintoodii la baxsaday waxaa laga warramayaa nebi muuse aqoon sheegtay oo la yidhi kaa aqoon badan baa jirta oo rixlaystay oo diin u rixlaystay isagoo rasuulah waa rasuul alabulcilmi u rixlaystay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya oo khidir iyo xaggiisii qabtay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay ma rabo dee idinkaabaa maajisteerra u anugu bajularna uma soo qaadan laakiin waxaan rabay inaan idiin sheega uun kitaabka kani inuu yahay almarjac alawal loogu noqdo maxay taarikh dacwa haddaynu rabno inaynu dacwo iyo taariikhdeed iyo waxay soo martay ka waranno inuu yahay awsaqu masdarin ka warami karaa kitaabka rabbi inuu yahay dacwaadkaa markaynu eegno simaad caama bay leeyihin ay wadaagaan simaadka qur-aanka ka muuqda waxaa ka mid ah ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru faاtaquu اllaha waaiicuun qur-aanku in badan wuxuu ka warramayaa nebi weliba muxuu leeyahay dadka ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda rabbi u hoggaansama rabbi kale oo aa caabudi kartaan ma jiro iyo faاtaquu اllaha waaiicuun alla ka cabsadoo aniga ee aqbala jidkaa rabbi u maraysaan waa kanaan wade eh caqligiinna iyo aragtidiina ha ku tijaabinine kanaan anagu wado raaca idan qisasulamiyaa meel kasta ha ku qornaadaane markaad eegto miftaaxa koowaade ka dhex muuqda wacbudullaaha wa ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru taa macnaheedu waa maxay taa macnaheedu waxa weeyaan maa min inxiraafin bini aadam ku dhaca ilaa iyo waxaa laga saxaa can ariiqi alcaqiida insaanka qalbigiisu halkaasu ka furmaa haddaad meel kale ka bilowdo muranku ma dhammaado haddaad ka bilowdo wanaagga islaamku leeyahay halkan iyo meeshan baa fiican iyo kan iyo waa lagu horumaraya dee haya anana mid kale aanu ku horumaraynaanu haynaabuu hayaga laftiisu ma liito waa ku ogolay kaaguna inuu wax laakiin lafteedu mid lagu liibaanaa baanu wadnaa wixii inxiraaf dhacay oo dhan inxiraafaadka dhacay ma mid quday ahaayeen maya taarikhta qur-aanku inooga warramay maalan marka nebi muuse iyo fircawn iyo qisadiisa laga warramayo waa inxiraaf siyaasiya akbar taaqiya dunida soo maray waa dictatorshipkii ugu weynaayee dunida soo mara meeshuu ka saxayay waxay ahayd oo uu kaga bilaabay ilaahay caabud ilaa uu tilmaamay fircawn idhaa wamaa rabbulcaalamiin uu ka bilaaba rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa doodu soo dhex martay ilaa uu yidhaha waan ku tumaya waa ku dilaya ama waa ku xidhaya oo yidhaha xaq sheegayana xataa maad xidhaysa keen waxaad haysaa markaasuu leeyahy doodu socotay socotay qur-aankoo warramayo ilaa iyo halkaynu ognay laysla soo gaadhay reer banu israa'iil xorriyad waa lala rabay oo reer banu israa'iil aniga igu dar lahaa laakiin haddana waxa laga bilaabay xorriyadoonkii reer banu israa'iil loo rabay waxa laga bilaabay kan waxa qur-aanku ka warramayaa duul dhaqaalaha si xunuu isticmaalay dadka boobay miisaanka kharibay economic problem baa jiray nebi sucayb iyo qoomkiisii waayo meel kastoo shucayb lagaga warramayo mikyaal iyo miisaan iyo dhaqaala laga warramaya laakiin markasta wuxuu tilmaamayaa tawxiid buu horraysiinayaa waxaa laga waramayaa duul xadaare iyo horumar sameeyey oo xadaaradoodiiyo horumarkoodu dabeetana qooq iyo kibir ka qaaday reer caad waatan iminka ay leeyihiin waxa lasoo helay magaaladoodii ee la qodqoday ee lasoo saaray dhismayaashan baha billarska dhaadheer le cajiibka meelahan rubcu lkhalaa ayaa mid eh, reer yurub hadda qoday oo uu ka soo saaray ilaahay wuxuu kuwaa tilmaamaya atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbauun watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin war meel kasta ma calaamad iyo waxaa ku cayaaraysaan ma ka dhisaysaan baa la yidhi ma masnac iyo waxbaa samaysanaysaan khazaa'in biyood iyo masaanic bay lahaayeen haddaad dagaal gashaanoo dadkana idaa baashtum baashtum jabbaariin baa layidhi waxay yidhaahdaan xadaara ballaadhan bay heleen laakiin dee irama daati alcimaadi alatii lam yukhlaq miluha fi اlbilaad ayay haayeen waxaa lagu saxay towxiid inuu la yimaado nebigii u yimi nebiyullaahi huud ahaa towxiid inuu la yimaado nebiyullaahi shucayb kadalik wailaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh qad jaaءatkum bayinat min rabbikum faawfuu اlkayla wاlmiisaan walaa tabkhasuu الnaasi ashyaءahum walaa tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum mu'miniin walaa taqcuduu bikuli siraaطin tuuciduuna watasuduun qur-aanku wuxuu ka warramayaa bulshooyin uu ku dhacay fasaad akhlaaqiyi ilaa xad ay gaadheen inuu nebigu yidhaha wata'tuuna fii naadikum اlmunkar ficilka xun inay samaynayeen oo waliba aanay ahayn ceeb lagu sameeyo guryaha iyo meelaha maaha shirarka dhexdeeda lagu samaynaya baa ilaahay qur tilmaamaya naadiga la ysugu yimaado idan waxaan leenahay qur wuxuu ka warramayaa alinxiraafaat albashariya alkubraa baa ilaahay ka warramay hadday mid dhaqaalo tahay hadday mid siyaasiya tahay hadday mid xadaariya tahay hadday mid akhlaaqiya tahay hadday inxiraafaad tiro badan oo kale nooca ilaahay qur-aanka kaga warramay laakiin ambiyadaasi haddana waxay wadaageen muftaaxa ay ka gelayeen inuu mid yahay waxay culimmadu yidhahdaan markaa laba shay baa kale jiro miftaaxana waa laga bilaabaa oo dadka rabbigood baa si toosa loogu xidha faraha fududaanaya nebi walibana mashkiladdii qoomkiisa haysana wuu tarkiisiyey oo lagama warramin nebi shucayb oo ka warramaya ficlatu qowmu luud waayo waxay qolada tan ahayd mashkiladdoodu mashkiladda tan idan tawxiidka waad la imanaysaa waad saxaysaa dadku in aakhira jirto mar laysxisaaminayaa jiraan waayo aakhira iyo ilaahay rumayntiisu waa shayga bini aadamka dabre ee rasmiga ah qaanuunka iyo booliiska maaha qaanuunka iyo booliiska waa laga dhuuman karaa laakiin qofku markuu rumeeyo mid aan laga dhuumanaynin kitaab aanaad ka dhuuman karin oo mee wax kastoo aad samaysay red handed adigoo aakhira in lagu soo taagayo iyadoo maxay maca suuratihi leh yowmaidin tuxadiثu اlardu akhbaaraha macsuura bay yidhaahdaan culammadu baad ku imanaysaa ina kunna nastansikhu maa kuntum tacma waxaa samaynaysaenoo dhan waa la qorayay baa la yidhaahdaa maanta aadanuhu waxaa yahay laaxad haddii la yimaado meeshii dhacdadu ka dhacday wakhti aan ka fogayn afiirkaagii raadkaagii waa sawiri karaa humaaggaagii amaraadku way soo saari karaan iyadoo different of temperaturesk iyo wevisk iyo wax la adeegsanayo humaaggaaga la keeni karaa laakiin aakhire humaaggaaga la keeni maya adigoo sidaadiyaa lagu keenayaa adigoo sidaadiiya innagu aadanuhu maanta ma awoodo inuu kala saaro wixii cod bini ku hadlay way joogaan halkan bay joogaan laakiin aadanuhu technolojigiisu ma awoodo inuu kala saaro wuxuu awoodaa frequency gaara wixiile inaad soo saari karto b b cda dhammaantii waa dhegaysanaysaa waayo frequency gaaray ku soo dirtay frequency-gaynu naqaanaa dabeetana receiver frequency-gaa qabtaynu saarayno haddaynu heli lahayn frequency-gii codkii nebi aadam wax soo saari karaa oo lasoo qaban kari lahaa yacni wixii aadan uu ku hadloo dhamme halkay joogaan rabbi subxaanah wa tacaala uma baahna in markhaati kale lagugu hadlo waa recorded waxaad ku hadashoo dhan ama hadal ama aamusnow waxaad ku sheekayso o dhamme halkay ku jiraan qiyaamaha waa laga hadlaynu nagu soo taagi idan qofku muctaqad ah inaanu baxsanaynin markuu rumeeyo ma aha qaanuunka iyo buliiska wuxuu ka baqaa waa aakhiro iyo qaanuunka dambe iyo meel laysku cadaabayo xukunna baa jiraysa kadibna ambiyadu waxay tarkiiska markaa saarayeen mushkilaadkii aadanuhu watee gaarka ahaa dhibtiisii gaarka ahayd simaadka guuda ka muuqda dacwada ambiyaadka waxaa ka ah inay aakhiro doorbidayeen adduunka dadka inay ku waaninayeen aakhiradu inay ka horayso maxay adduunka walidaalik baa nebi weliba wuxuu sheegayey wamaa asalkum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin fii suurati shucaraa ambiyada marka ilaahay ka warramo fataquu llaha waatiicuu nebi weliba markuu yidhaahdo wuxuu haddana leeyahay wamaa asalukum calayhi min ajr diinkan iyo dacwadan iyo waxaan wado waxba idinkaga dooni maayo idan simaadka hadda sii yaraanayay ka mid tahy hadda diinta wax lagu xoogsadaabay u badantay laakiin waxa yar dadka aanay xoogsi ka ahayn ee ilaahay darti ka tay walidaalika nebi moxamed markuu wax tarbiyeynayey saxaabadiisii maala baycat alcaqaba ahaaniya heshiiskii keensanayay inuu nebi moxamed soo hijroodo calayhi salaatu wasalaam ansaar baa timi dhowr iyo toddobaatan ah dabeetana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa heshiis lala galay heshiisku muxuu yahay inuu nebigu soo hijroodo dabeetana naf iyo maal iyo caruur iyo reerkooda siday u ilaaliyaan si la ah inay u ilaaliyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwadiiyo islaamnimada ballankaasay gelayaan waxay weydiinayaan markaa maxaanu leenahay innaga haddii madax dowladhisaysa aad heshiis la gelaysa maxaad weydiinaysaa markaa tidhaha waan ku dhisayaa waanu ku ilaalinayaa dowladnimadaan cagaaw taagaya maxaan leeyahay markaad tidhaahdo muxuu ku odhanayaa wasiiradan bar idin badinaya baarlamankaan siinaya lacagba soocaynkaa maaha nebi moxamed kuma odhanin calayhi salaatu wasalaam madaxdaa ka mid noqonaysaan ma odhanin ma odhanin aniga dabadayba meesha qabsanaysaan wuxuu ku yidhi walakum uljanna haddaa heshiiskaa fulisaan idinkuna janna helaysaan idan dowladnimada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabo lagu aasaasay dadku inay dowladdan dhisaan si ay aakhiro janno u helaan maaha si ay wasiirro uga noqdaan ama mansab u helaan ama waxakan u helaan waa dhisaysaan baa la leeyey waana ilaalinaysaan nafyo maalbana waa ku bixinaysaan waxaana leedihin maxay janna muxuu lahaa saxaabigii qoladii carbeeda tidhi waxaanu rabnaa cid cilmiganna barta ee uu toddobaateneeyada quraada nebigu ku daray calayh salaatu wasalaam waraaqda u dhiibay markuu waraaqda siririi baa kuwii waranka geliyey muxuu yidhi ku dhawaaqa haddii reer laguu diro lagu yidhaha or diinta usoo sheeg oo ay ku yidhaahdaan wa nin fiican baa tee soo dhowow inta kursi laguu dhigo deetana mid xagga dambo waran lagu geliyo maxaad odhan lahayd tollaay nimankui dile soo ma wuxuu leeyahy fustu warabbi اlkacba waan guulaystay rabbiga kacbadaan ku dhaartay hadda waa kan la khiyaameeyey waranka la geliyey ayaa wuxuu leeyahy waan guulaystay yani hadafkiisa muu ahayn adduun inuu helo hadafkiisu wuxuu ahay inuu akhira janno helo idan taariikhu dacwa ee kitaabka qur'aana ku taalla markaad akhrido waa dad raadinayay maxay hadafku aakhiru aha inay aakhiro helaan waa alihaar bilaakhira cala addunya adduunka iyo waxa yaalla inay ka doorbidaan aakhiro waa simada ka muuqata taariikhu dacwaha meesha ku qoran simaadka ka muuqda taariikhu dacwa markaad eegto iyo ducaadda waxaa ka mid ah ilaahay weynayntiisoo la tiro badiyo dikrullah xuska ilaahay oo la badiyo waa rasmiga ay haysteen nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa loo diray daaqigii ugu xoogga badnaa idhab anta wa akhuuka biaayaati baa ilaahay ku yidhi adigiyo walaalkaaba aayaadkaygaas ku taga oo fircoon u taga laakiin maxaa idin zaada walaa taniya fii dikrii baa ilaahay ku yidhi fircoonna qabta malaa'ig baan idinku daro idin ilaalinaysa ilaahay kuma odhan sa qur-aanku inoo tilmaamayo waxaa lagu yidhi walaa taniya fii dikrii aniga xuskaygun ha ka daalin inaad aniga ay xustaan oo rabbigii weynaysaan taa un haka daalina idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaaha yidhi weliba fircoonka u taga wuu kibro waa qooqaye waxay culammadu yidhaahdaan markaa ducaadda dadkii loo soo diray ambiyada ahaa iyo saalixiinta ahaa muftaaxay wateen tawxiidkaasu ahaa iyo mushkiladda bulshadoodu ay leedo ay xoogga saaraan wuxuu ahaabay leeyihiin aakhiro inay adduunka aakhiro door bida wuxuu ahaayo saddexa baynu leenahy weliba taa aakhiradan idinku celiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray waxyigii ugu horreeye ku soo degay cilmi iyo inuu ilaahay kariim yahay buu ka warramayey rabbi xuski iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq maxaa ku xigay saddex suuradoodoo kale ay culammadu kala horhoraysiyaan oo yidhaahdeen baa ku xigay waxay u badan yihiin inay ku xigtay maxay mudair yaa ayuha almudairu qum faandir maxaa ku xiga warabbaka fakabir rabbi weynidiisa iyo inaad weynayso ilaahay xuskiisaa ku xiga wakabiru takbiira weeyaan suuraddii ku xigtay maxay ka warramaysaa yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid waxay ka warramaysaa maxay traininkaa inuu ka baxo ah ilaahay dikrigiisa inuu badiyo daaciga dhabtee dadka quluubtooda furtaa waa daaciga ilaahay ku xidhan ee aan jeebkooda ku xidhnayn waxa jeebkooda ku jiraan hunguri ka haynin rabbi xuskiisi uu ku weyn walidaalika waxaynu leenahay astaamaha ay ducaaddaasi wada wadaageen ee uu ka warramaya waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa in la badiyo risaalaadkii nebi moxamed ka horreeyey waa risaalaad maxalliya bay ahaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja amaa dacwada nebi moxamed calayh salaatu wasalaam loo soo dhiibay sima ka gedisan bay lahayd oo ah iyadoo maka joogta waa nebi moxamed gacantiisa waxba ku jirin ayaa ilaahay ku yidhi maxay lilcaalamiina nadiira baa lagu soo diray dunidoo dhan inaad u digto dacwaadka hore nebi muuse ayaa kala badha risaalaadka markaan leenahay kala badha maxaynu u jeednaa nebi muuse wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la odhan jiray dacwada wada diga xad markay gaadhaan istinfaadu taaqa bay culammadu yidhaahdaan wixii awood ahaayoo dhan markay dhammeeyaan aan iyaga tamari ku hadhin ayaa rabbi kuwa hore yidhaahdaa bes ka baxa haddaba idinku dhan uga baxa aniga iyo intaa noo kala taga dabeetana wixii nebi muuse ka horreeyey ee ambiye ee qur-aanku uu ka warramay wuxuu ka warramayaa dacwadu markay xad gaadheen nebigaasi wixii awooddiisa uu dhammeeyey wixii ka dembeeyey ilaahay baa halaagay qaar bad lagu maasheeyo iyo qaar qaylo lagu halaago qayladu soo ma ogid in hubka ugu khatarsan dunida inay ka mid tahay laakiin almashkila weli tijaabada way wadaan reer galbeedku weli waxaanay ku guulaysan in la jiheeyo yani maalan laydhka waa lagu guulaystay in la jiheeyo walidaalika waa kan laysarka la isticmaalo kan inagu imika dee dhan walba wuu isaga baxaya markaad shiddo dhan walba wuu faafaya laakiin bar qura ma ku toogan kartaa haa nal intaad shiddo meel qura ma marin kartaa haa laysaradan iyo hubkan imika laysarka iyo wax kawaalka la isticmaalo amaa codka codka weli ma awoodaan codka haddaad sii dayso wuu baahayaa codku wuxuu ka mid yahay in yar hadduu gaadho kadif buu kuu kala googoynaya waad googo'aysa haddii cod lagu qayla haddii lagugu sameeyo xad markay gaadho dhegtaad dalooshanta xag markay gaadho xambadhaa xad markay gaadho xad markay gaadho waad googo'aysaa laakiin ka riday iyo ka lagu ridayba wuxuu ku wada dhacayaa walidaalika weli waxay wadaan tijaabo ama la jihayn karaa cod ma ridi kartaa qofka aad ku dhufanayso ku dhacaya oo aan dadka kale ku dhacaynin ilaahay wuu soo ridayoo buu ku riday dabeetana baa madhay idan qur-aanku wuxuu ka warramayaa qaybahaasi saasay ku madheen nebi muuse qisadiisu isagu labadaba jihaadka iyo kan labadaba nebi muuse galay oo markii horena reer fircoon waxaa la yidhi ka baxa fircoon iyo kooxdiisii fircoon iyo kooxdiisii daad baa la halaagay laakiin waxaa la yidhi haddaba dagaal bilow bayt اlmaqdis waa la yidhi gala isaga iyo iyo jamaacadiisii ay jamaacadii fadhiisatee tiiha lagu itixaamay ee dabeetana yuushac ibnu nuun bacda arbiciin sana bayt اlmaqdis u furtay haddaynu nimaadno wakhtigaas ka kooban ee cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dembeeyey nebiyullaahi moxamed markii ay ku soo degtay dhowr aayadood iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaasaa soo degtay soo ma intaasi markay ku soo degtay waxaa ku xigay yaa ayuha almuddairu qum faandir yaa ayuha almudair ka isdadayow ditaarku waa maradan sare shicaarkuna waa ta hoose maryahan sare waaweyn markaad isa saarto ayaad isdaday yaa ayuha almuzammiluna waa ka isduuduubayow ka isdadayow baa la yidhi ka coodig waxay culammadu yidhaahdaan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam toddoba aayadood baa ku soo degoo hore meelaha ama shan aayadood intaa ugu horaysa suuradda wax kaloo ku soo degay ma jiro aayaadkii ku xigay waxay noqdeen qum faandir ka coodig dacwadu dadka barh baa yidhaahdaa iyo intan ma aha cid wal oo muslima oo laa ilaaha illa laa tidhi dacwo samayn kartaa nebi moxamed markay intaasi ku soo degtay baa la yidhi yaa ayuha almudairu qum faandir lama odhanin horta waxa lagu bare fadhi ta nebiga cilmi badan loo dhigay kumay soo degin yaa ayuha almudairu e yaa ayuha almudairu waxay ku soo degtay qum faandir isagoo iqra inteeda ugu horrayso quri ku soo degtay kadib baa soo degtay yaa ayuha almuzamilu qum ileyla ilaa qaliila ilahay wuxuu le yaa ayuha almudairu qum faandir wrabbaka fakabir wahiyaabaka faطahir wاlrujsa fahjur walaa tamnun tastaktir walirabbika fasbir muddo markuu wadayna waxaa ku soo degay maxay fasdac bima tu'mar waacrad can اlmushrikiin iyo waandir cashiirataka alaqrabiin dabeetana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu fuulay buurtii waa kii dhawaaqee yidhi ma iga rumaysanaysaan haddaan idhaahdo burtan gadaashee dooxa kan ciidan baa soo socdaoo idin gelaya haabay ku yidhaahdeen fa nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa buu yidhi cadaab kulul ayaan haddaba idinka degayaa abiilahab waa kii u jawaabaya lahaa tabban laka saa'ir اlyowmi ama dacawtana ilaa lihaada ama lihaada dacawtana iyo rawaayadka kala gedisanay erayaday soo arooriyeen dacwada islaamiga ah haddaba markaynu nimaadno iyo cahdigeenna dambe rususha iyo ambiyada iyo culammada iyo طalabaة اlcilm iyo almuslim اlcaami intuba waa ducaad markay dacwo joogto shardigun waxa weeyaan qofku waxaanu garanayn inaanu sheegin qofku intuu yaqaano inaad sheegto faatixa haddaad taqaano midaan faatixada aqoon baa jira u dhigtay hargeysay misaan iminka faatixada garanayn baad u malaynaysaa ma ay ka qaldantay dad badan dad badan bay ka qaldantay haddaad u caamo faatixadu u saxan tahay tahay faatixada u dhig nimankan tabliiqa ah waxyaaba ay ku fiican yihiin waxaa ka mid a ah. nin dhallinyaro aan xaafadda wada deganayn raacay oo soo noqday oo muddo la socdaan ku uhi wareedheh bal ii maxaa hadda haysaan shaqo wuxuu yidhi dadka joogoo dhan baanu tiro koobnay haye maxaa samayseen dee dadka labaanuu qaybinaa buu wax tukada iyo waxaan tukanin gartay waxaan tukanin isaga salaaddaa lagala hadlaa buu yidhi iyo tukado wixii tukadana war diinta xil saaran baa loo sheegaa mas diinta qaadoo faafi waa fikrad saxa waxaan tukanin in salaad loo sheegaa salaad waa rukunkii labaad ee ugu weynaa diinta islaamiga salaad haddii laga tegay madiin diin ba hadhay dacwada kale la sheegaya waa maxay tawxiid dabadi ma wax kale aynu sheegnaa jiro salaad ka weyn haddii salaadi lunto maxaa soo hadhay idan dadka maqaxyaa laga kaxeeyo o laydhaa warkaalaya tukada caamadu sooma garanaysa inay dadku tidha war ilahay ka boqolkaale ee tukada waxaa u diidaya inay ducaad noqdaan marka oo intaa dadka u sheegaan waxaanay garanayn qofku yuu sheegin war aanad hubin nebi maxamed baa yidhi ha iska odhanin warkaad hubto uun iyo intaad garanaysa xaqiiqo ku og tahay intaa sheeg idan waxaan leenahay markay dacwo joogto innaga waxa iska keen qaldamay dacwadii iyo cilmigii sax kitaab iyo cilmi nimaan garanayni ma dhigo dad ahlucilmiyunbaa wax dhiga laakiin balaaqu kan maaha nebi maxamed muxuu leeyay markuu saxaabadii isu soo ururiyey calayh isalaatu wasalaam baliquu canii walow aaya baliquu canii kitaab allahi oo dhan lama odhanin baliquu canii walow aaya buu nebigu leeyay calayh isalaatu wasalaam hal aayadda ha noqota iga idan waxaynu leenahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana wman اtabacanii wman axsanu qowla miman dacaa ilى اllah wcamila صaalixa waqaala inanii min almuslimiin inanii min alculamaa maaha inanii min almuslimiin nin leh ayaa daaci noqon karaya bale qur-aanku wuxuu inoo warramayaa xataa kuwa yaryar inay dacwad fulin karaan carruurtu ilahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim soo maaha hal qiso quru qur-aanka ku leeyahy luqmaan meel kale qur-aanka lagaga warramayo suuratu luqmaan oo qura hal qiso quru ku leeyahy qisada uu inankiisa waaninayo inanka yare la waaninayo maxaa lagu yidhi yaa bunaya aqim الصalaaة maxaa ku xiga maxaa ku xiga wأmur biاlmacruufi wanha can اlmunkar hadda carruurtuna ducaad waa noqon kartaa markaa ila luqmaan inankii yaraa markuu salaad u sheegay wuxuu kaloo u sheegay maxay yaa bunay wuxuu sheegay waa mur bilmacruufi wanha can ilmunkar idan ha isku qaldina markay tahay cilmi dad la barayo ahlu cilmiga iyo masaa'il laga fatwoonayo iyo markay tahay ciddii cilmilebaa ku shaqo leh marka ay tahay in dadka waxaa diinuun ka garanayso walow ha noqoto kii yaasiinka ilaahay inoogaga warramay intuu sheegayne ka yaasiinku wax kale ma sheegin war run buu sheegayaa raaca haddaad tidhaha war wadaadkani run buu sheegaya wadaadka raaca ma waxba kaa xumaanaya waxaa laga yaabaa odayga waayeelka ama suldaanka ama caaqilka ama waxgaradkaee dadku ereygiisa uu dhegaysanaya hadduu intuu istaago yidhahdo wararkaasi xaq buu idiin sheegayaa raaca hiil hiil ka weyni ma jiro dacwo ka weyni ma jirto waxa uu sheegayna waa intaa uun isagu qur-aan badanna ma akhrino wax kale wuxuu sheegay wuur ninkani xaq buu sheegayaa iyo maxay raaca waa dacwa waa suuratu yaasiin dacwaday ka warrantay meeshii saddexda rasuul joogeen ninkii dacwada ka sheegay intaasuu sheegay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira haddaanu doonna baa ilaahay yidhi magaalo kasta mid gaaraan u soo diri lahay rasuul gaara laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegaya inaanu doonin maxaa ku xiga aayadda aayadda ku xigtaa waa maxay gaalada ha maqline kitaabka ha kula dirir baa la yidhi kitaabkaasi wuxuu sheegayun dadka u sheeg idan ilaahay hadduu doonayo tuulo kasta rasuul buu usoo diri lahaa laakiin innagaa waxaa layna leeyahy maxay kitaabkan ku dagaalgala kambaa ah risaalo wixii uu rasuulku sidii lahaa kambuu ku yaallaa waxaan ku soo koobayaa tusaalayaal kooban baan idin siinaya taariikhda muslimiinta waxaa la hayaa dowlado muslimiinoo jabay boqorro muslimiinoo la qafaashay ama la dilay dowladdii muslimiintoo laga xoog batay haddana islaamku isma dhimin muslimiintu ma tiro yaraanin way sii badanayeenu xaggay wax ka jiraan markaa ciidan baa jira aan jabin jayshu dacwa ma jabo walidaalika dadku iminka inta badan waxay mashquul ku yihiin kurasida siyaasigaah taariikhda islaamiga waxay leedahay bay yidhahdeen mucjisa waxay ku taaraan ku tilmaamaan culamaa'i taariikh mucjizaat waa maxay taariikhda bini aadamka laguma hayo dad waddan qabsaday oo uu dadkay qabsadeen ee u telinayeen ay hoostooda ku jiray diintoodii qaatay islaam mooyaane lama hayo had goor bini aadamku haalibku raaca cidda xoog badan hadduu nin wadanka qabsado iyo wadanka iyo waxoo dhan iyo dadku waxay u badan tahay inuu raaco maxay kaasi mabda uu watay laakiin dadkii la qabsaday mabda'ooda inay salaatiintii qabsatay qaadataa taariikhulislaam unbaa lagu hayaa walidaalik idinku ma tihidin askartii iyo milatarigii iyo siyaasiyiintii idinku waxaa laydiin tiraingareeye inay noqotaan ciidanka quluubta furta ciidanka quluubta furtaa waa isku mid qalbiga madaxweynaha iyo qalbiga caamadaee suuqa joogta waa isku mid hase odhanaynuun madaxweynaha inta meesha laga qaadaaba islaam la geeyaa ee islaamka laftiisaa loo geyn karaa madaxweynaha qadayadaa ma fahamteen taarikhilislaam waxaa la hayaa markaa meel muslimiintu ay xoog ku qabsadeen oo islaam lagu faafiyey waxa kaloo la hayaa gaalo intay muslimiinta qabsatay gaalka laftiisii islaamka loo sheegoo islaamay taarikhda bini aadamka kale laguma hayo walidaalik jeyshu ducaat markaynu leenahy waa ciidan shuuciyiintu waxay lahaan jireen waxa la yidhahdo maxay daljirka dahsoon waddannadan shuucigaa buu ka jiraa taallooyin baa la dhisi jiray la yidhaahdo maxay daljirka dahsoon waxaa jira markaynu taarikhda islaamiga noqonno diin jirka dahsoon dad baynu haynaa taariikhda wax ka beddelay aynan garanayna ciddii islaamisayna maalan addawla saljuuqiya ma maqasheen dawla saljuuqiya waxaa dhacay qarnigii shanaad meelahaasi wakhti ah mashriqi alcarabi waxaa qabsaday dawla alfaatimiya oo soo qabsaday mashriq ilaa masar ilaa iyo beyt اlmaqdis iyo agagaarkeed iyo shaam qaybo ka mid ah intaa waxaa qabsaday dowla alfaatimiya dowla alcabaasiya nin baa loo magacaabay buwayhiyiintii shiicada ahayd baa qabsatay dabeetana boqorku wuxuu iska noqday wax magacah labada dhanba shiicaha qabsatay markaa caalamulislaami labadani markay shiicada qabsadeen waxaa bilaabmay baatiniyada iyo faafkeedii ismaaciiliyiintii ayaa bilaabmaya faafitaankoodii waxaa bilaabmay baطiniyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayey waa markay soo faafeen waxaasoo dhan baa bilaabmay waxaa faafay markaa caalamulislaami o dhan oo ahlu cagta hoostiisa la geliyey oo dowladdii islaamiga aanay jirin waxaa jirtay ashiya suqra dowlad ka dhisnayd oo turki ahayd dawladda turkiya dawlad gaalaa bay ahayd daqaaqi nin la odhan jiray baa ahaa madaxda u sarraysa ka mida ciidamada haystay waxaasi inaanu dhalo saljuuq la yidhaahdo ayaa meeshii dhaxlay inan caqli badan buu ahaa baa ku dhisantay nin xooggan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kani hadduu sii joogo meeshuu kaa qaadayaa war ninkan ka takhalus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynahay wasiiradiis waa inay ka caqli hooseeyaan dee haddaad mid kaa fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulto haysta ma jecla cid isaga ka hoosaysa isaga ka sarraysa ma jecla dee cid aad wadi karta waa inaad ka haysata ilan nima aad wadi karin haddaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha marka waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso saljuuq ibnu daqaaq wuxuu ogaaday in la dilayo dabeetana qabiilkiisii raggii ugu roonroonaa iyo ciidamo wuxuu la baxsan karayay rag afar boqoloo nin iyo waxgaadhaya buu goostay u baxsaday wuxuu u tallaabay dhulkii muslimiinta halkaasuu iska degay muslimiintaa soo dhowaysay ninkii diintii baa loo sheegay wuu islaamay gruubkiisii la socday waa islaameen meel yar buu samaystay dowladdiisii baa sii xoog badatay way soo socotay waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yacni daqra albik ninkii la odhan jiray daqra albik daqra albik waa ibnu daawuud ibnu mika'il ibnu saljuuq weeyaan daqra albikaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dowlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war soo gaadh haddaad soo gaadhi karto baqralbik baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiyiintii buu ka takhallusay dowlal islaamiya baa dib soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa ala barsalaan baa dhaxlay ala barsalaan wuxuu ka yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taarikhda islaamiga wuxuu ka yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya alula wathaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka yahay dowla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dowla alfaatimiya joojiyey bal eh dowla albisantiya dhul badan ka furtay dee malad dakar waa taqaani mafile macrakada la yidhaahdo qisaskii uga cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii bizantiyiinta qustantiin haystay dowlad bizantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa laba boqoloo kun ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alebarsalaam baa loo sheegay oo labaatan kun oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood shan iyo kun baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday aynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qorto magac leh oo muslim oo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo dhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor ma sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantihiin wixii ila dagaalgelayoona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayoona waad fasaxantah waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaacayo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa labaatankii kun baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka hadlaysale wuu jebiyey dabeetana hudnu u diray waaran iska heshiina buu ku yidhi gaalkii gaalkii dee ciidan buu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa ah, waxba kama jiraan nin baa alla kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la ysgalay intay jebiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo saddexba oo suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa wuu karaameeye waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa hal milyanoo diinaar bixi baa la yidhi alfa alfa diinaar wuu aqbalay alfa alfa diinaar buu bixiyey dabeetana wuu sii daayey intii halkan lagu hayay gaalada isuurursato waxay dhahaan boqorkiinoo mid kale caleema saareen gaalada intii hadha isku jabtay oo laba boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taarikhdii ala barsalaan waynu haynaa taarikhdii taqr albik waynu haynaa taarikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dowladdaa ma taqaan inay tahay dowladdii ahlu sunna ah macaahiddii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taarikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa alabarsalaan inankiisii alabarsalaan ninkii u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha idankiisii malakshahana u ahaa ayaa dhisay nidaamudiin lo odhan jiray waa wakhtiga ay culammada islaamiga dib ahlu sunnaha inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha hazaali iyo qoomankani ka soo baxeen ahlu sunnaa dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuqkii islaamiyey reerkan waxaan muslimka u taray yaa diinta ku soo daray taarikhda ma hayno garan mayno maxaan uga dan leeyahay markaa qulubta dadka furtaa inta badan taariikhda laguma qoro maalan qiso labaadaan idin tilmaamo tataarka waa maqasheen waxay jebiyeen caalam alislaami oo dhan intiisii ugu badnayd ilaa iyo falastiin bay gaadheen intay ka soo bilaabeen jina muslimkii jooga ee gagaarkiisa ilaa iyo dowla alkhawarzimiya dowla alcabaasiya ilaa iyo bayse soo taageen maxay shaam mamaaligtii yareydee masar harsanayd umbaa u harsanayd mamaaligtii dagaalkaa way joojiyeen way soo celiyeen caalamulislaamigiiyaa ka fujiyey markaa kale wuxuun baynu maqalnaa waa la jebiyey dee waxa lagu soo jebiyey shaam laakiin baqhdaad sidii bay u haysteen baqdaad ma cid baa xoog kaga saartay caalamulislaamigii kale ayaa ka saaray tataarku jinkiskhaan ilmuhuu dhalay afartii waa kuwii dawladnimada qaybsaday mid iyada muslimka ismay soo gaadheenoo tii mongoliya iyo jina xaggiisa ashiiya dhanka u kacday saddexdii dawladooda kaleba way islaameen midba wakhti ay soo gashaba golden tribeka ugu horreeyey qoladii xagga sare joogtay alqabiila dahabiya la odhan jiray barka khaan ninkii la odhan jiray tii xaggan soko joogtay axmed tikoor ninkii la odhan jiray soo duuduub qaarkood islaamkoodu hore umu fiicnaanin yaasiqyaasiqiyo waxbay hoosta ku haysteen way soo koreen lix boqol iyo lix iyo kontonkii meelahaasay ahayd soo markii baqhdaad la qabsaday lix boqol iyo dhowr iyo siddeetankii dowlado islaamiya bay ahaayeen yaa beddelay ciidankii muslimiintu wuxuu samayn kari waayey waxaa sameeyey jeyshu dacwa markuu jabay ciidankii muslimiintu waxaa muslimiinta dib u xoreeyey maxay jeyshu dacwa maantadan aynu joogno waxaa la leeyahay the fastest growing religion in the world is islam diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku nool lahay waa islaamka bersantaantiyadaa u badan laba sababoodba dhalmada soomaalida soomaydan maqli jirin dee laba walaali haday kala dhalbataan mid baa la odhan jiray waa laandheera soo maaha soo intaa un maaha intaynu isku gubaysan jirnay dee dhashu waa waxa la isku gubaystaa akhirka dhalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay rikoodhka jebinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweynoo maanta yurub ka yaallaa beljiik belgium caasimadeeda waxaa la leeyahy an iyo labaatan laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisababi waxa dhalanaya waayo iyagu gaalada inay wax dhalaan bay diideen kuwii kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego rivertka ama kuwa diin ka islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamayaa ka badan ma dowlad islaamiya maanta islaam waddaa jirta maya dowladaha muslimiintu islaamka ay la diriirsayihin waa irhaab waa kan waa saatan waa caynkan caalamlislaam o dhan inta ugu badan leh maxay islaamku waa wax la cadaadinayo haddana wuu faafaya yaa faafinaya ducaad ducaaddaasi culamo ma wada aha waxaan arkaya eh, doctor jacfar idriis sheekhan soodaaniga malaweli waa nooliyay dhowr sagaashan jir nin filosof oo muslim oo caalimah jacfar idriis baa wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ducaad u baahan in la caawiyo markaa niman buu ka warramaya wuxuu yidhi maraykan maraykan buu joogay markaa maraykan waxaan arkay buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi new york ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa erboortku dadka ka qaada suuqu geeya lix bilood gudahood konton iyo siddeed qof ayuu kursiga dambe ashahaadda ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabuunku customarku markuu soo fuulo ayuu qur-aan u saaraa cod fiican leh reer yurubku maalan maraykanku wuu ka furfuran yahay yurubtan kale yurubta kale waxaa laga yaabaa nin guriga kaasoo horjeedaa ku jira inaan weligaaba kula hadlan oo wada degantihin weligiin inay is arkayseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaasi waa tororog midhan oo dada afka kula soo gelayo aad u hadal badan qur-aankuusu shidaa markuu qur-aanku baxo ay idhahdaan heestan fiicani maxay ahayd bay yidhahdeen markaa codkanu muddo isagu maqlay isagu in questionkaa la weydiiyaa unbuu doonayey wuxuu idhahaa hees ma aha waa the last revelation from god waa aakhir waxyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaasuu sharxaa waxa kan dadku u sharxay konton iyo siddeed ka mida baa yidhi waa islaamayna waa shahaadda u qabta iyagoo kursiga dambe saaran mujarad inuu qur-aankaa maqashiiyo kadibna jacfar idriis wuxuu kaloo tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka jooguu yimaada wuxuu dha dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idinna halkan baa iska fadhidaan warkaalayo iraaca waxba idinku kaan idiin idinku kaan idiin keeno diinta u sheega waddadu istaaga dadka waddada marayuu ku leeya ma islaam rabtaa inaad barato ma islaamaysaa barh baa war naga banneeye de qof marayo inaad tiri ma islaamaysaa war ka qaar baa dadku isku mid maaha mid baa idhaha waa maxay islaamku gacantuu qabtaa laba wadaada uu ka soo kaxaysta masaajidku yidhaha u sharxa dabeetana isagoo halkiibuu ku noqdaa isagoo halkaasu iska taagay dadkan waddadan maraya wuxuu leeya war ma islaamaysaa dadba in badane waxay leedahay war naga tag ordoo way dhaafayaan laakiin mid unbaa odhanaya waa maxay islaamku kii yidhaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelaya idan waxay leeyihin wakhtigaaynu hadda joogno ducadda aynu tilmaamayna waa dadkaa ninkaa isagu le anugu islaam badan garan maayo nimankaan idiin soo qabqabanayaaye idinkuna diinta u sheega qoladii nin masaajidka jooga maalinba labun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhta islaamiga haddaad dib ugu noqotaan muslimiin badan oo jabay waa la laakiin jeeshu dacwa ma jabin saasuu mudiinta u faafaysay ilaa cahdigii nebi moxamed laga soo bilaabo calayh isalaatu wasalaam muslimkuu sii tiro badanayay dacwadana way sii socotay laakiin waxaa waday culammadii mujaahidiintoodii iyo aljundi almajhuul diinjiraha si dahsoon ninka aan sheegaya xataa magaciisii ma xasuusto uu ka warramayo doctor jacfar idriis waa danjiraha waa diinjiraha dahsoon idan ayuha alaxiba culamo la wacdiyaa waxay la mid tahay soomaalidu waxay dhahan waa wan weyn suba ku shub wan weyn suba ku shub ma taqaanayn wanku daa walbuu xoolaha kii ugu shishla ahaa haddaad suba ku sii shubto waa uun dee meel awalba qoyanayd umaad sii qoysay weeyaan waxaan filayaa raggani waa uun dee rag badhna culamo isu dhigeen badhna ducaad isu dhigeen haatan baa shaqadiinnii bilaabmaysa waxaa u socota anina maxay wixii ilaahay idin garansiiyey inaad wax ka bixisaan sadaqa la bixiyo sadaqaadka ugu fiicanna diin baa ka mid bini aadam aad ku sadaqadaysato sadaqaadka ugu fiican waxaa ka mid ah qof aad naar ka badbaadisay oo bisababika ilaahay uu janno ku geliyey xilkaasi inaad ku tala gashaan inaad qaadaan oo ilaahay dartii a u qaadaan idinkoo janno ku doonaya naarna ka badbaadaya waxaad naftaada u qabanayso culays maaha haddii lagu yidhaaha dadkaa afar maalmood waxu soo qabo waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee maalin walba aanu kusii soconnaaye ma iyaguna waxooda qabsadaa laakiin haddaad rumaysantay inaad adugu qabsanayso qofna tiisa kama daalo socankaa maaha waabaryaba waynu ka laahnaa taada kama dasin lakiin qof kale haddaad u kallahda laba casho maalin saddexaadda waxa laga yaabaa qofka daacigii tiis buu kallahsanyi dadka uma kallahsanid waxaad u kallahsantahay macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun soo may lahayn qoladii macdiratun ilaa rabbikum aakhira adigu badbaado inaad tidhahdaa ilaahayow intii gaadhsiiyi inaad ku biirin aladiina yaktumuunka ilaahay qur ku tilmaamayay ulaa'ika yalcanuhum allah waa qur-aanku wuxuu sheegaya in ilaahay iyo malaa'igta iyo wannaasi ajmaciinba inay lacanadayaan kuwa qariya xaqa idan mas-uuliyaddaasa idin sugaysa waana mas-uuliyat dacwa qof kastoo muslimana saaran idinkuna aa u sii tihiin markaa طulaab alcilm dadkii wax bartay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacaala idinka iyo annagaba in aakhirana allayna badbaadiyo waxaynu sheegaynana wax dadka anfaca in alla ka dhigo sala allahuma calaa muxamedi wala ali wsaxbi waslem alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay ha ka abaalmariyo sheekha muxadaradaas iyo tawjiihaadka qiimaha badan leh ee xaqiiqatan zaad culus oo waxa weeyaan qofka daalibucilmiga amba qofka daaciga dareenkiisa dhaqaajinaya uu inooga warramay waa majaalista aan laga daalin aan laga caajisin sheekha majaalistiisu ilaahay noo barakeeyo waxaa aan siin lahaa furaas maadaamo aynu is odhan karno waa jalsa bayna asheekh waadducaat wa dalabat alcilm in ragga qaarkood su-aalo kooban haddii waxa weeyaan sheekhu inoo fasaxo insha allah aynu usoo jeedino kadibna insha alla waan iska tukan doonaa afar saddex qof baynu insha allah siin doonaa fursadda maadaama rag badan ay ka dhex guuxayaan su-aalaha ay jecel yihiin sheekha inay u bandhigaan iyadoo lasoo koobayo <clears throat> muslimiintan dambe waxaad moodaa inayse soo ururiyeen midda kale alabat اlcilm beed jabaya ma tihid waxaan uga dan beed jabaya ma tihid hadduu qofku silaaxulcilmi uu qabo gaal iyo muslim iyo bidcoole iyo macasi mid ku jira iyo mid alla ka cabsanay intaba waxbaa loo sheegaa adiga ma dad gaara lagugula ballamo qura inaad waxu sheegto mise safwadaad raadinaysaa inta khamsaanta gaabsatay ee masaajidda gudahooda fadhiya intaa unbaad adugu mas-uul ka tahy miyaa inaad waxu sheegto war bulshada muslimiinta oo dhan baa masuuliyadeeda inay saarantahay soomaaliya oo boqolkiiba kiiba boqol kiiba boqol muslim baa la yidhi soo maaha raggaa baxa rag ka mid waxay ka sheekaynayaan dhulkeennan soomaaliyeed dad badan oo degan oo aan laa ilaaha illa allah aqoon inay joogaan rumaysanaysa cabdirashiid sheekh cali shuufa ka warramaya qaar ku yidhi ilaah iyo nebigu maxay isu yihin oo nasab ka dhaxaysiinaya soomaalina ah idan inana waxaynu ka fakiraynaa oo caqligeenoo dhan kusoo w hebel waxbaa ka yaro qaldane ma la raaci kara hebel waxbaa ka qaldane war qofaan wax ka qaldanayni ma jiro waa kuma ka nebiga ah isaga wax waliba u saxan yihin qof walba waxbaa ka qaldan qof aan wax gaabisi ku jirini ma jiro adigu haddaad wax sixi karayso cid walba sax haddaad tahay qof wax sixi karaya cid kastoo aad sixi karto sax dadkuna waynoo wada baahanye halkaad is leeday warma xangaruufa kaa soo gaadho adiga wax ka noqon kartaa ka waco ka kala mar laakiin wax kastoo aad sixi karto sax nebi maxamedna aayadna ha noqota iga gaadhsay calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya ama baqa hanuun ah waxaa la doonaa fulaan waa caynkan iyo fulaan waa war waxaan innagaa magacyada ula baxnoo dhan innagaa samaysannay cid walbana dad khayr qabaana waa ku jiraan dad inkaar qabaana waa ku jiraan magaca doonta keen magac kastoo aad la baxdo magacu kaa dhigi maayo qof wanaagsan salafi baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid tabliiq baan hayna qof wanaagsan ku noqon maysid wax ka dhexeeyaana ah hayna qof wanaagsan ku noqon maysid waxaad qof wanaagsan ku tahay waxaad rumaysan tahay iyo waxaad ilaahay la hor tagto ayaad ku tahay idan ma qabo anugu kollayba tacasubaadkan yaryar ee dadku ay aadka isugu xidhayaan waxaan qabaa diintaasi dadkaoo dhan bay u soo degtay in la gaadhsiiyo gaal iyo muslimba waxaad gaadhsiin karto gaal iyo muslim iyo ahlu bidcaba ciddaad gaadhsiin kartaba gaadhsiin waa labaan dabad baa lagu badqabaa waa su-aal dib loogu noqon waa marka koowaad waa laga yaabaa soomaalidu dadyowgii hore ee wadanada yurub tegay in badanoo ka mid ah طulaab اlcilmi iyo culamo iyo waxaase lamay waxay la mid ahaayeen soomaalideennii hore tagtay soomaalideennii hore tagtay waxay u badnaayeen niman geel jiro ah oo geeloodii inta la qaaday dabeetana markuu caydhoobay iska tacabiray marka ama qoliya dowladuhu direen oo jaamacada iyo iskuuliya wax loo diray oo isagana malcamadii ay ugu dambaysay diini wax kale aan dhiganin badweyn galay dad badan oo muslimiin oo yurub tegay noocaasay u badnaayeen dad iska xoogsato oo caamo ah waagii horena ma jiri jirin waxaan hadda bini aadamka ku xidhiidhayo tirada badan leh social mediahan iyo t v-gan iyo waxa kan imka waxaa laga yaabaa ninka oslo jooga inuu kaa war badan hargeysa jooga inuu hargeyse kaaga warbato tvuu daawaday iyo miduu la soo xidhiidhay iyo watsap iyo wax ka dhacay halkan inuu ku weydiiyo adigo aan adigu ogeyn marka waxaasina ma jirin saa daraaddeed dadkii hore masaajidna ma jirin way yaraayeen markaa way yarayd dacwada islaamiga ah dadkii dambe tegey ee qaxoontiyadan dambe waxay u badan yihiin dee waddanno dhan oo gunta laga rujiyey dad odaygoodii leho habartay leho wadaadkii leho aalibulcilmigii leho ardaygii leho ilmo yarlo nooc walba dee dad uun iska dhan oo guuriyaa tegey marka waa ka gadisnaanayaan dadkii hore ee eh, meesha tegey laakiin midna ku talagal meeshu waa khatar waa khatar gabaygii carbeed muxuu sheegayey laba dible inta wuxuu badda ku rida muxuu yidhi iyaaka iyaaka an waxaan kaaga digayaa inaad qoydo meesha tan waa meel khatar ah. saa daraaddeed dad u badani waa lumayaan dad u badan ilaahay waa ilaalin karayaa se waa meel khatarteedu badan tahay dhanka kale marka la eegana ciddii rabta inay wanaagsanaataa miiniskay ku wanaagsanaan lahayd way helaysaa oo ah culamo joogta oo ah netkan oo dee wax waliba ku jiraan gurigaaga dee adigo joogaa jaamacad ka bixi karaysaa oo dee nadkiibaa wax walba uu ku jira iyo kitaab la akhrinaya ku jira wax walba ku jiraan sidaa marka loo eegana dee waa fasility tiro badanoo qofka u fudaydinaya inuu inuu wax sameeya ku jira meelaha soomaalida lagu ammaana ha waa jiraan laakiin waa shay nisbiya maalan soomaalidu culturali bay u leedahay qur qayb marka waxaa laga yaabaa dadka kale qur-aanka akhriskiisa inay bartaan unoo dabeetana cid qaybsani ku jirin marka waxaa laga yaabaa inaad aragto masaajidda oo dhan ramadaanta inaynama soomaaliyeed wada tukiyaan waayo soomaalida xufaada ku badan beri dhoweyd maraykanka tartan qur-aan baa lagu qabtay nationskii muslimiinta o dhan meesha joogay intoodii badnayd baa ka soo qayb gashay waa lix qaybood oo min saddex qof la siinayo soddon jis شhaniyo labaatan jis labaatan jis saasoo kale lix qaybood oo qaybba ay tartan gelayso qayb walba saddex qof baa ka soo baxaya siddeed iyo toban soomaaliyeed baa qaaday gebigeedba meeshii la ysugu yimiba saddexdii xufaadda qur-aanka o dhan waa soomaali saddexdii shanta jis waa soomaali saddexdii nusku waa soomaali siddeed iyo toban soomaaliyeed baa la siiyey hadda waxaad qiyaastaa meel ummad dhan oo muslimiin isugu timi oo meel kasta koob laba saddex uu soomaali yahay meelahaasoo kale cidiina lama wadaagto dadka xifdiga inala wadaaga waxaa ka mida ah murutaanta ma dhoofaan walidaalik haddaad xufaad aragto dadku culjar u leh dhaqan u leh soomaalida ka mid ah markaa dee dadku markay arkaan un raggan dhane qur-aanka korka ka wada akhrinaya awliya laynoo wada qaatay waa wada mawlaana baynu wadanay dhankaa markaa laga eego astaan kale way leedahay soomaalidu oo ah asturka xijaabka maradan weyn maradan weyni dunida kuma badna waxaa laga yaabaa inaad aragto xijaab masar yaroo madaxa lagu xidhay iyo shaadhi surwaal idhantu xidhantaya waxaa laga yaabaa inaad aragto xijaab cabaayad yaroo dheer iyo masar yara laakiin kan waaweyn inta badan soomaalidaas hetaa dadka kale imanka ka gadayda siiba imanka maqrib alcarabi muslimiinta ka yimi kale waxaad arkaysaa imanka iyaguna kaa waaweyna soomaalida toshay oo kale idan xaggaana waa ku caan haddaad aragta xijaab weyn oo meel sii socda waa soomaali weliba waxaynu caan ku nahay guryaha ma galla maogti dabadaynu ku sheekaynaa marka soomaalidu hadday meel magaalo boqol qof hadday degan way ka muuqanayaan meelahaasunbay soconayaan kun degayaad moodaysa waana boqol waxaa deganay markaa dumarkeen iyo soconaya iyo inamadiiyo soconaya waxaa marka la arko dee waxaad badinaysaan astaantii meel walba xijaab uun maraya iyo mid gadh loo maraya unbaa ka soo baxaya deetan waxaa lays odhanaya war nimankani waa wada culumo waana laga ama dad yarinay noo meesha warwareegaya marka waxaan uga jeedaa waxna waa ka jiraan inay soomaalidu waxyaabo badan la tagtay oo aan dadka kale ku badnayn maalan jamaca ka mid ah. soomaalidu dadka jamaca ilaaliya ka mid laga yaabaa masaajidda markaad tagto magaalooyinka sentarkooda le masaajidkaad soo gashaba sittiin sabciin ah inuu soomaali noqdo masaajid soo gelaysaa dadka ugu badanee tukanaya waa soomaali jamaca ku jira salaaddaa waa ku fiican oo weliba jamaca ilaalinteeda waa ku fiicanya laakiin midna waan idiin sheegayaa waaliyo badanna waynu ugu horeynaa hadda muslimka iyo wixii joogiyo gaaladaba waynu ka horeynaa waayo soomaaligu uu dhiiran yihi inanka soomaaligii markuu inxiraafo ee weecdo ilaa halka u dambaysuu gaadhaa magaalooyin dhan baa daragada waxaa iibiyaa soomaaligu yihi xabsiyadaad tegaysaa magaalaa lagu odhanaya toddoba boqoloo soomaaliya ku xidhan dabeetana waxaa laga yaabaya beersantka marka la tirada waddanka intaynu ka nahay iyo tirada xabsiga intaynu ka nahay wax isu dhow maaha xaggaana dadka waa uga dheeraynay walidaalik xabsiyada dhallinyarada ku jirta marka la ama dadka ku xidhan tirada ay waddanka ka yihiin kama aha xabsiga aad bay uga badan yihiin marka soomaaligu waa qof dhiiran hadduu wanaagsanaadana wanaaggiisa uu ku dhiiran yahay hadduu xumaadana xumaa uu ku dhiiran yahay saa daraaddeed cidda daadatayna inaguma yara oo yaanu intaanun laguu sheegayne inta xagga kale joogtaana aad bay u badantay ama darooga ibisa ama xabsiya ku jirta ama jeelal ku jirta kuwaasina waa badan yihin dee meel meel khatara haddaad tagto soo moogid xabashida muslimiintii u soo hijrootay in badh lagala hadhay soo macaynka maaha cubaydallah ibnu jaxsh oo kristan muu noqon zaynab bintu jaxsh walaasheed walaalkeed iyo cabdullahi binu jaxsh iyo cubaydallah ibnu jaxsh waa muslimiintii soo hijrootay timi e, ardilxabasha yimi uma tanasar u kiristaamoobay haddii saxaabo cid lagala hadhay maxaad umalanaysaa kuwa saxaabo ahayn <laughs> in wax la yskala waa tiro badaan doontaa markaa xag iyo xaggaba waynu ka wadnaa ilaahay se ha badbaadiye labadan su baan insha alla kusoo ururinaynaa sheekh su waxa uu leeyahay saa'ilku sheekh ilaahay subxaana watacaala saameyn badan ayaa uu ku sameeyaa kelmadaha dadka ku tidhaahdaanba si aad u soo jeediso ragga ducaadda si kelmadooda ay meel u gaadho amba dad bulshada saameyn ugu yeesho maxaad kula talin lahayd amba siday wax u diyaarin lahaayeen ta kalena aan raaciyo wuxuu leeyahay wa cilaaqayma ka dhexeeyeen lebis lebiska iyo dacwadda in la jeediyo wa xidhiidha ah. ta ku horeeyo lebiska iyo dacwada cilaaqa ma ka dhexeeya si marka loo eego haa waayo alcurfu walcaadaat waa muxakam bulshadu qofka sheekhaa ah waxbay ka rajaynaysaa astaan buu u leeyahy waa curf iyo caada alaslu fi shariica lebiska shareecadu sheegtay waa meel dharka afar sababood baa loo qaataa soo maaha waxaa loo qaataa kow in cawrada lagu asturo شhacirka maaha waxaa loo qaataa liلziina in laysku qurxiyo inaad isku dhammaystirtid waxaa loo qaataa licaadiyaat الxaيaaة climatical changeska wakhtiga kulaylaha dhar u cuntama wakhtiga qaboobaha dhar u cuntama yani isku nooc maaha qaboobaha dharkaad xidhanaysa iyo maxay kulaylaha dharkaad xidhanaysa meel kulul markaad joogto iyo meel dhaxane markaad joogto dharkaad xidhanaysa waa kale nooc shay saddexaa afraad baa jiroo bini aadamku dharku u qaato shaaraat weeyaan shaaraadka ma taqaaneen maalan waa astaan milatarigu astaan buu leeyahay dhar baa loo xidhay si uu markaad aragtaba aad u garato maxay inaa milatari booliisku dhar buu leeyahay markaad aragtaba waxaad garanaysaa maxay inuu qofkani booliis yahay waddannada qaarkood ardaygu dhar buu leeyahay markaad aragtaba isagoo dharkaa xidhan waxaad garanaysaa maxay inuu arday yahay hudheelkaa markaad gasho iminka weytarku dhar buu dadkan isdhex socdaee kuwii wax cunayay iyo kuwan wax dalbanaya waxaad ku kala garanaysaa maxay ninka shaqaalaha had iyo goorro dhar gaaraa loo xidhay waa shaara le astaan idan bulshooyinku astaan bay dadkeedu u kala leeyihiin ciyaala suuqa dhar bay ku yaqaaniin ninka sheekhaa dhar bay ku yaqaaniin maalan haddaan imankaa macawista intaan halkaa feedhaha ka xidho iska baxo miyaan sharciga wax ka xumeeyey soo cawradii ima astura laakiin dadku muxuu odhanaya war wadaad miyuu yaro waa shaa la odhanaya asaba curfigii baan jebiyey sharciga ma jebin sharciyan inaan astura waxay ahayd ilaa lowga iyo ilaa halkan intaa udhaxayso inaan astura intaa unbaa sharcigu ugu waajibiyey laakiin wax kaloo laygu waajibayey ma jirin ama curfigu wuxuu keensanaya haddaad aragto nin caynkaasiya ah, hadduu ku yidhaha waan ku wacdinaya maxaad odhan lahayd markaa nin feedhaa ka xidhan macaamistu hadduu ku yimaado ku yidhaha wacdaan jeedinaya waa wadaad bafi ku yaro jirto maad u qaadan lahay idan waxaan uga dan leeyahay shaara astaan baa jirta dhaqankeenna markaynu eegno deganaanshiyo iyo waqaar tilmaamaysa hayba tilmaamaysa qofku iyo yacnii miisaan u samaynaysa astaan dadku kugu ixtiraamayo markaas tidhaahdee waxjeedii uu isu kaa soo taagayo imaka haddaad shaadhii surwaalintaad soo qaadato shaadhka hoosta mariso xidhato masaajidkaa iska teegto tidhahda waxbaan wacdinayaa dadka in badan waxaa laga yaaba inay dhahaan warkan yar ee surwaalka ku giijisani muxuu sheegayaa weliba idinku dee wakhti surwaalku waa caadi noqday annaga markaanu dhallinyarada ahayn safka hore waana laga saari jiray haddaan surwaal soo xidhanno masaajidka mamnuuc baa odayada dhaalkooda warbax bay odhan jiray kaagan dabakalaalka xidhanay yani labadaada adin dhexdoodii baa muuqda bay wada culammadu lahay marka ninkaagan caguu daloolaan adeer koorayaashaa ku tuko allahu naxariista ee xaaji saciid sheekh la odhan jiray ayaa odhan jiray wareermada yaryare masaajidka soo galay war wax tukanayaba kuwaasaynu haynaa waar daaya waa arday yarro yanaan macwusba lahayn eh, laba surwaaloo reerku u iibiyey unbuu haystaaba wax kala ma haysto labadiina odayadii wadaadadaha waxay leeyiin war kala bax masaajidka waa kan la soo marka waxaan uga dan leeyay shaaradu eh, dharku bini aadamku wuxuu u qaataa astaanta ka mid a ah marka inaad ahludiinta astaanteed inaad qaadataa wax xun maaha waa wax haybo iyo ziyaada ku tilmaamaysa masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas-aluun baan idin sheegaya dee waxwa akademico waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxhiyo iyo adab ilbaxth waa laydiin dhigay laakiin mid un baan idiin sheegayaa istikfaafu cuquuli innaas weliga ayay kugu dhiceen bini aadamku inaanu waxba garanayn hamoodin taa macnaheedu waa maxay soo diyaargarow intaad rabto inayd bini aadam wax u sheegto cuquushooda ixtiraam wax waliba dadka way ku jiraan qaar kaa aqoon badan baa ku jira qaar kaa waayeelsan baa ku jira qaar kaa tajribo badan baa ku jira markaa meeshuun baan buuxiyey hays odhannin dadku waxay ka wahsadaan rag badanoo cilmi badan baa jira laakiin waxay ka wahsadaan in wakti ku bixiyo waxaa la arkaa daris wakti aanu jeedinay sanawaad inaanu qoraynay wax akhriskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxaa ka horeeya in adigu aada dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faaida idaacaddaa markaad degaysataa baad wax ka faa'iidaysaa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad imika kitaab soo fadhiisato oo aad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib hadii lagu weydiiyo waxba ka garan weysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadka dadkaad rabto inaad wax sheegto wakhtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsaa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awoodo ee baxhiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambena inaad garato wax kastoo aad u baahan tahay madaanta culammadii hore xufaad bay ahaan jirtay culammadii dambe waxay idhaahdaan madaantay yaqaaneen haddaad garanayso masaladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fii baabi kada buu kaga warramaya minhaajkuna baabkaasu kaga warramay ka waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa masalo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidaalik bay culamadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba midunbaa la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisaa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxaa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabka dhan uma wada baahnid kitaabkaad kasto aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badanoo aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxaa kaaga soo horbaxaya wax ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyey waxaasi waxaad u baahantahy kitaabka jaldigiisaa lagu qoraa bejka intaas mawduuca caynkaasu sheekhu kaga warramaya bejka intaa mawduuca intaasu kaga warramaya marka mar kastoo aad kitaabkaa jaldigiisa akhrida waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeya dhame waxay tahay amase kitaabuulfawaa'id agtaada ha yaallo sido kitaabulfawaa'idkaaga sidoo mas'alo ku cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaaroo aad ku qorto ay ka gashaa ha jirto idan general knowledgeka waxay idhahdaan almacluumaat alcaama baa badanaysaa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofba qofku macluumaadkiisa caamkii ka badan yihi marka macluumaadkaaga caamkii bato fii kulli lmawaadiic tasawur baad ka helaysaa erayga quraan idinleey markaa waxa weeyaan istikfaaf cuquuli innaas yo ku dhicin markaad rabtaan inaad wax sheegtaan arbiciin haddaad dhigayso ka soo diyaargarow wallahu aclam wuxuun baan ku weydiin lahaa intee soo noqotay oo markaa dadka aad leedahay meesha lagu xijinin dadkan cidima geynin wadaadama geynin fatwo cidna may weydiisanoo may odhanin warma tagnaa meesha sidii baanay u joogaan waa laba mid uun tobanka wax garanaya in la yidhahdo iskaga kaalaya idinkuoo ka soo baxsada iyo in la yidhahdo war intaa badbaadin kartaan haddaa wuxuun ka reebi kartaan ka reeba in la yidhaahdo waa labada mid meeshan in la dagaamo bannaanta mise ma bannaana cidina fatma waa weydiiso dadka inta rabta inay soo noqotaana in badan waxaa jirta muxaadaro aan galay ninety mise ninety meelahaasi oo ka warramaysa mustaqbalka soomaalida meesha timi muxuu noqon doonaa baan is oo daros waa qablaa cishriin sana ka warramaya dadku muxuu qaybsami doonaa waxaa uu ii muuqday waagaa dadka noqonayaa in yar oo fara ku turisa inuu noqon doono dadka meesha ku soo hadhay iyo noociyaadkay noqon doonaan baan marka aniga wixii ii muuqday ka laha waxaan uga dan leeyahay alamrulwaaqic baa yaalla kama warramayno maxaa fiican kama warramayno waxaa fiican inay dadku waddannadooda joogaan waxaa fiican inay muslimkooda la joogaan waxaa fiican inay gaalka iskaga yimaadaan waxaa fiican sidii xadiidkii ku yaallay abi daawud iyo aan dabkiinnu isu bixin so xadiiskiisa ama sheegaynin laa taraa ana araakuma dabkiinu yuu isu bixin waxaa macruufa bini aadamku wada yaqaana qofka bini aadamka environmentku inuu raadeeyo albii'a deegaanku inuu bini aadamka raad ku leeyahy siduu u fakero iyo siduu u noolaanayo bii'adaa degantahay wax badan bay kaa bedelaysa su-aashu markaa waxay tahay dadka in badan baa loo sheegay inay noqdaan oo ma noqonayaan weliba marka tan loo eegana dad badan waxay rumaysayiin meel lagu soo noqdaba de inaanay jirin bar horta berigay meelaad samaystaan ka warramaya inaanay dad badani saasay rumaysayiin maxaa la yeelayaaba markaa isweydiin leh magaaladaa lagu sii daynaya waanay dhalayaan oo labaatan sano ka hor ninkii keli ahaa maanta waxaa laga yaaba isaga iyo reerkiisu inay toban ka badan yihiin labaatan sano ka hor ninkii tegey ee keli ku tegey keli buu ahaa maanta laakiin ka u yari toddoba sideed sagaal toban carruuruu haysta maxaa laga yeelayaa idan waxaan u arkaa maxaa fiican ma taagna eh war dadkaa maxaa laga badbaadin karaabaa taagan waxaa laga badbaadin karaa in maraakiis loo helo iyo meelo diintooda ay ku dhowrsan karaan salaad ku tukan karaan khayr laga fari karo wuxuun lagaga reebi karo hadii kale dee way dabar